السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة sida walaalkeena uu inoo sheegay muxaadaradeenna cinwaankeedu waxa weeyaan qiimaha wakhtigu u leeyahay qofka muslimka ah haddii aan gudaha u sii galo walaalayaal haddaad raacraacdo dadka akhbaartooda dhaqankooda iyo sida ay wakhtiga ku dhumiyaan maalmuhu siday ku maraan haddaad u kuura gasho waxaad arkaysaa yacni cajab alcajaa'ib aad iyo aad baad u yaabaysaa waxaad arkaysaan in insaanka inta badan wakhtigiisa uu dayacaya weliba dayacaad uu ka xun yahay maahane waa dayacaad uu ku faraxsan yahay waxaad arkaysaa marka insaanku uu dayacayo wakhtigiisa uu nafaqaynaayo uu bixinaayo wakhtigiisa qaaliga ah biduuni muqaabil nacfi adduunyo iyo nacfi aakhiro isagoonan ku doorsanayn oo uu luminayo isagoo faraxsan ku faraxsan waad la yaabaysaa laakiin miskiinkan ma oga shaygan uu bixinayo in uu yahay cimrigiisii in yahay jannadiisii noloshiisii in uu dhiibaayo biduuni muqaabil ma ogsoona ma ogsoona daqiiqad walba ilbiriqsi walba oo uu bixinayo isagoo weliba qoslaaya farxaaya in ay u dhowaynayso qabri iyo aakhiro ma ogsoona daqiiqad walba oo aad bixisid oo aad berderraysid oo aad si ma aragtaa biduuni muqaabil waxaad ogaataa qabri inaad usii dhowaanaysid waxaad fahmaysaa marka in wakhtigu inuu adigu kaa shaqaynaayo maxaad uga shaqayn la'dahay adiga wakhtiga adigu kaa shaqaynayaa wuu ku qoraayaa maalmahaa ku qoraaya bilahaa ku qoraaya sanadkaa ku qoraaya soo xad garatay maaha maadaama lagu qoraayo oo ay ayaamaha iyo waayaha ay ku qoraayaan maxaad u qori la'dahay adiga siday ku qoraayaan dee waad arkaysaa oo daqiiqad walboo baxda waa qayb cimrigaagii ka mid ah maxaa wacay adigoo dhan waxaa tahay daqiiqado saacado usbuucyo maalmo usbuucyo bilo sannadaad ka kooban tahay wixiina waad ma aragtaa ku ciyaaraysaa waad qormaysaa waayaha ku qoraya waxaad arkaysaa toban sanoo ku dhaafay bilaa macno labaatan sanoo ku dhaafay adigoo ciroobay adigoo soo gotay adigoo indhihii aragtidu gaabiyeen iyagoo ma aragtaa dee dhabarkii uu yah adigoo saddex lugle adigoo sariir jiifa khalaas tagtay khali baalku marka iska ilaaliya wakhtiga cimrigiina waayo kow marka waxaan runtii muxaadarada xiisay leedahay maxaa wacay waxaa inagula jira dad xukamo ah dad aad caaqiliin u ah asxaabaannu soo qaadan doonaa oo nagu weheliya safarkan hadduu ilaahay yidhaahda safarka ciyaar maaha waa safar ay saxaabadu kugu weheliyaan waa safar taabiciin kugu weheliyaan dad saalixiina kugu weheliyaan in sha allah fadhigiinnana waxaad ictiqaadisaan oo uu yahay ood xisaabsataan fii miisaani xasanaatikum in sha allah hadduu ilaahay yidhaahdo ayib axadu saalixiin ayaa wuxuu leeyahay maa min yowmin yanshaqu fajruhu ilaa wayunaadii maalin waagiisu beriyayo oo qoraxdu u soo baxayso ma jiro ilaa wayunaadii wuunoo dhawaaqaa war ma maqashaan maalin inoo dhawaaqaayo waa qorax gobolku yacni qoraxdu ma soo baxdo ilaa maalintu way dhawaaqdaa waxay dhahda waad maqli doontaa laakiin ma maqashaan jawaabtu waa maya maxaad u maqli la'dihiin dee waxaanu nahay haqalayn thaqalayn insi iyo jinni wax ma maqlaan maxaa wacay dembigii baa cusleeyey dembigii baa cusleeyey marka maalinku wuxuu leeyahay waa waaw walba ictiqaadita oo ogsoonow inuu waagu ku dhawaaqayo waagu wuxuu ku leeyahay ya bna aadam ana khalqun jadiid wa calaa camalika shahiid faاghtanimnii fainii laa acuudu ilaa yowmi اlqiyaama ma kula tahay ummadda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi inuu maalinku la hadlayo waagu la hadlayo iska dhaaf ilaahay rasuulka iska dhaaf saxaabada iska dhaaf maalintii baa wax noo sheegaysa khalqi walba oo adduunkan ilaahay uu keenay khayr bay nala doonayaan maxaan u fahmi la'nahay sidaa maalinkii baa khayr nala rabo ya bna aadam ana khalqun jadiid wacalaa camalika shahiid fakhtanimnii fakhtanimnii bimacnaa fatasawad minii fainii laa acuudu ilaa yowmi alqiyaama ilmihii aadamow khalqi cusub baan ahay annaga isniintu waanoo isniin arbacadu waanoo arbaca jimcuhu waanoo maalmuhu waa isugu kaaya mid laakiin ma aha maalin walboo noloshaada soo mara waa makhluuq cusub weeyaan maalinku waa afar iyo labaatan saac afar iyo labaatankaa saac hadday ku dhaafto soo noqon mayso intaanay kaa tegin markay kuu imaanaysay kula hadlaysaa oo ay ku leedahay ilmihii aadamow khalqi cusub baan ahay camalkaagaana eegayaa oo aan shaahid ka ahay oo aan dul joogaa wax aad qabanaysid waxa afka ka soo baxa wuxuu eh, jawaarixda iyo maaragta ah, xubnaha ay qabtaan qowl iyo ficil waxa kaasoo fulayaan eegaayaa waa afar iyo labaatan saac iga faa'iidayso iga faa'iidayso afkaagaan eegaayaa gacmahaagaan eegaayaa ishaydu waa ishaada waa gacmahaaga waa lugahaaga yaa waa dhegahaaga waxaad dhegaysanaysid adaan ku eegaayaa iga faa'iidayso fakhtanimnii fa inii laa acuudu ilaa yowmi alqiyaama mar haddii maaragtaa gabalku dhaco afar iyo labaatanka saacay dhammaato adiguna waad hadashay waxbaad samaysay socodkaad badisay wakhtigii ku ciyaartay wuxuu ku leeyahay haye maca salaamo saaka markaan imanayeyna waa kuu sheegay haddana waa baxayaa boorsadii buu xidhanayaa ani adiga isma arkayna ilaa maalinka qiyaamaha halkaasaa noo ballan ah ilaahay baanu ku dhaarshee odaga lixdan jirka ah toddobaatan jirka ah wiilka konton jirka afartan jirka ah hooyada intaasoo sana wakhtigeedii soo lumisay oo maanta ilaahay cimrigaa uu siiyey imisaa saacad baa soo martay imisaa maalin baana soo martay oo aan dayacnay mana ka warqabno imisaa boorsaa noo xiran marka oo qiyaamaha na sugaaya فإني لا acuudu إلى يوم القيامة macnaheedu ma aha يعني waa sidan kaaga tegay waa lis arkaayaa afa xasibtum anama khalaqnaakum cabathaa wa annakum ilayna laa turjacuun ma ciyaar ciyaar in laydin uumaad moodeen oo aan xagga yaga laydiin soo celinaynin maya waad ka qiimi badantihiin sidaa in ilaahay uu idiin abuuro ciyaar ciyaar biduuni macnaa anfacaad la'aan waad ka qiimi badan tihiin waxaa daliil kuuga ah xubnaha qiimiga badan ee aada xambaarsan tihiin lixdan lixada ilaahay uu idin siiyey abuurku uu ilaahay idin abuuray xubnaha aasidaan ee qaaliga ah ee aad ka faa'iidaysan la'dihiin giddigeena aan ka faa'iidaysan la'nahay xubin ka mid ihi siisan maysid adduunka iyo waxa saaran isha ha lagaa rido oo ha lagugu beddelo denmark oo dhan oo dahab ah yeeli maysid indhaha lagaa qaado waddankanoo dhan waxa yaala hanti ha lagu siiyo yeeli maysid maxaa waay waxaad ogsoon tahay ta inay ugu ka qiimi badan tahay waxaanoo idil qaali baad tahay qiimi baad leedahay ilaahay wuxuu leeyahay wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a waxaa laydinka soo saaray uurka hooyadiin idinkoona waxba aqoonin alif iyo ba waxa u maqleen waxaan akhrinayn idinkoo aan waxba garanayn uu ilaahay idin soo saaray uurka hooyadiin laydinka soo saaray markaasaa waxaa laydin makaniyey wixii wax lagu baran lahaa sidaad adduunka ku noolaan lahaydeen in qiimi aad leedihiin waxaad ku garanaysaa siduu ilaahay adduunku uu idinkugu diyaariyey adduunkan ayaa la abuuray ka hor intaan lidin abuurin idinka irsaaqdiinaa la sameeyey ka hor intaan lidin samaynin cimrigiinni iyo aajashiinibaa ilaahay abuuray intaan laydin abuurin hawadii aad qaadan lahaydeen ogsijiinta tallaabo meeshaad dhigi lahaydeen waxaad cuni lahaydeen wixii oo dhanuu ilaahay idin diyaariyey siduu ilaahay inoo sooray bal fiiriya markuu ilaahayna abuuray kadib wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'ida lacalakum tashkuruun dhegihii aad wax ku maqli lahaydeen indhihii aad wax ku arki lahaydeen adduunka intaad joogtaan waa intii cilmigii lagu qaadanayay qofka waa inuu wax maqlaa ama wax arkaa waxa aad maqlaysid maalin walba lixdan sano haddaad jirtid toddobaatan sano jirtid waxa aad arkaysid waxay u baahan tahay makhsin lagu kaydiyo alaf'ida laabtii lagu kaydin lahaana waa kan qiimiga aada leedihiin fiiriya ma ka faa'iidaysanaa annaga xubnaha qaaliga ee qiimiga badan afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathaa wa annakum ilayna laa turjacuun waa laydin soo celinayaa ha u malaynina marka maalmaha afar iyo labaatanka saac ee maanta sidaa kuu waaninaaya inuu sudan bilaa macno uu kaaga tegay yaa ilaahay agtiisu yaallaa lixdan sanaan waqti dhuminayne soddon sanaan dhuminayne wayna dhaafteen aakhire marka la yimaado khalaa'iqda hortooda boorsooyinkii oo dhan baa imanaya qofka waa la xisaabinayaa ilaahay hortiisu istaagayaa keligii marka lagu xisaabinayo ilahay baadin ku dhaariye maalmihii baa imanaya waa maalmaha maanta kula hadlaya iga faa'iidaysa ku dhahaya haddaan ka faa'iidaysan weyno oo wakhtigeena aan qiimayn weyno oo aan qadarkiisi iyo oo aan garan weyno maalinka qiyaamaha imisaa boorsaa imaanaysa marka shalay way ku dhaaftay daraad way ku dhaaftay maxaad ku dhumisay ma fekerti weli ayib cabdullaahi ibni mascuud saxaabigaa jaliilka ah safarkan safar barakaysan waayo ilaahay wakhtigeena ah ha noo barakeeyo maxaa waacay asxaab baa nagala qayb qaadanaysa waanada anigoo qura maaha iyagaana waaninaya anigu waa idiin soo gudbinayaa cabdullaahi bni mascuud kaba soo qaad welligeen marka wax ladan kaga sheekeynaya saxaabadii iyo dad waayo hore jiray oo hadalladooda la qoray ha u qaadanina u qaata ka'annamaa iyagoo ku hor taagan iyagoo kula hadlaya cabdullaahi inuu halka noo fadhiyo radia allaahu canhu oo uu la hadlayo dadkiina reer denmark aayad qur-aana markuu sheekha akhrinayo kaannamaa rasuulku inuu ka hor fadhiyo oo uu qur'aanka imika soo degayo oo uu kugu akhrinayo nuxur u yeelo qur'aanka diinta safarkaa safar barakaysan waayo cabdilaahi bin mascuud ayaa wuxuu idin leeyahay annagoo dhan uu noo sheegayaa isagoo inoo sheegaya qiimiga uu leeyahay wakhtiga daqiiqad ma uusan ogoleen cabdullaahi in uu dhaafo cabdullaahi dee waa taqaanaan isagaa qiimi badnaa qofka markuu qiimi leeyahay ayuu garanayaa waxa qiimiga badan laakiin qofka noloshiisa baa hadduusan qiimi u ogeyn wax walboo qiimi ah agtiisay ku dayacmaayaan cabdullaahi waad garanaysaan isagoo maalin geed fananayo fuulaaya ayaa maradii ayuu xaytay aad buu caato u ahaa saxaabadii baa qoslay lugihiisa dhuudhuuban waxaad ku qoslaysaan buu yidhi cabdullaahi lugihiisa wallaahi cabdullaahi lugihiisa haddii mid ka mida ah la saaro miisaanka waxay ka ka culays badan tahay waxay ka culays badan tahay jabalu uxud insaanka marka ma aha jir ma aha mu'minka jir ahaan ilaahay ma fiiriyo jirkiina iyo suuraddiina iyo ma ilaahay maalkiina ma fiiriyo muxuu fiiriyaa quluubtiina iyo ilaahay wuxuu eegayaa acmaashiina qofka waa mu'minka waxaa lagu qiimeeyaa attaqwa camalkaa lagu qiimeeyaa camalka ayaa lagu qiimeeyaa iimaankaa lagu qiimeeyaa iimaankiisaa wuxuu gaarsiiyey lugaha yaryar ee caatada ah inay ka qiimi bataan buurta uxud oo ay micnaha ka culays bataan buurta uxud cabdullaahi wuxuu leeyahay wallaahi wallaahi maa nadimtu calaa shayin kanadamii calaa yowmin harabat shamsuhu qalla fiihi ajalii walam yazid fihi camalii maalin buu ka calaacalayaa wallaahi ugama aanan shallaynin ayuu leeyahay sidaan uga shallaayey oo aan uga tiiraanyooday maalin qoraxdiisii dhacday oo camalkaygiina yaraa oo ajashaydii yaraatay aan camal ii kordhin afar iyo labaatan saaca dhaafay bimacnaa cumrigaagii qayb baa baxday maadaama qayb ay ka baxday haddaanan qaybtaas ilaahay ugu dhowaanin maalinkaas maalin aan ka tiraanya badnahay ma laha waa maalin ah cabdullaahiyow noo imow aad aragtid xaaladda maanta soomaalidu ku sugan tahay allah cabdullaahi yaa keenaa fadhi ku diriryada soomaalida aabbayaalkeen raalli iga ahaada raalli iga ahaada waalidiinteen adeeradeen abtiyadeen yaa asxaabteenna sida ay wakhtiga u dhuminaayaan raggii mas-uulka ahaa siday wakhtiga u dhuminaayaan fadhi ku-diriryada dowladaha baasee la dhisaya goobaha laysugu yimaado golayaasha kalaabyada yaa wakhtiga sidao loogu dayacaya afar iyo labaatan saac loo qasdaayo weliba kaalmaana aan ka ahayn loo qasdaayo loogu talagelaayo maanta wakhtiga in xagga lagu soo lumiyo ninkana wuxuu leeyahay saacad dhaaftay ayuu ka shallaynayaa maxaa waay wuxuu ogsoon yahay daqiiqad walba dhaaftay cimrigiisii qayb jirkiisii ka mida inay tegayso daqiiqad walbaana in ilaahay uu ka xisaabinaayo qiimiga wakhtiguu ogaa wuxuu qiimi u yeeshay annaga qiimi darada waxna dhigay wax walbaoo qiimi lahaabaa ma aragtaa aanan qiimi u yeelin wallaahi kama aana shalaynin buu leeyahay ayib saxaabi kale waa kan abudardaa radia allaahu canhum ajmaciin waa kuwaan ah abudardaa wuxuu leeyahay isna maalin buu wuxuu istaagay kacbadii isaga iyo asxaabtiisii kacbadii buu wajahay oo uu fiiriyey aad buu runtii intuu ugu dheeraaday fiirintii kacbada isagoo tiiraanyaysan ayaa wuxuu yidhi alaysa idaa araada axadukum safaran yastaciddu lahu war asxaab yahay haddii midkiin uu doono in uu safro beled uu ka tago uu magaalo kala aaday miyuusan u diyaargaroobin qaaluu balaa haabaa la yidhi waa u diyaargarownaa oo weliba safarka waxaaba ka daran magaalada aan u socono weliba waxaan sii ogaanaa ma qabowba ma kulaylba yacni wax walba oo nolosheena halkaa ay ku sugmayso waan sii qaadanaa oo waa sii ogaanaa oo borsooyinkan buuxsannaa aad baan u sahay qaadanaa markaasaa wuxuu yidhi abu dardaa fa safaru alaakhirati abcadu mima tusaafiruun safarka aakhira aad ugu socotaan ee aad ku aadaysaan ayaa ka fog safarkan adduunyada ilaahay baanu ku dhaariye safarku waa aragteen waxaa weeyaan qayb ka mida ah cadaabka qofka markuu safrayo siduu waa aragteen uu diyaargaroobayo waxa kharash ku baxaya siduu wakhti u luminayo waad aragtaan siduu boorsada u buuxinayo oo weliba akhbaarta meesha uu u socdo uu sii ogaanayo waa safar adduunyo laba beri ah waa inuusan calfanin baa laga yaabaa markuu boorsooyinka buuxsado oo uu diyaargaroobo wax walba uu xalliyo inaanu gaarin baa laga yaabaa oo uu calfoodo laakiin safarkan aakhiro waa safar garantii ah xaqiiqo ah oo la hubo boqolkiiba boqol waa safar kulligeen aanu wada aadayna ya safar aynaan hubinna waa u diyaargarownaa safar aan hubnana uma diyaargarowna bilcagsi bal fiiri nolosheena siday noqotay aw caqliga ilaahayna siiyey wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'idata lacallakum tashkuruun inaad ku shukrisaan caqliga ilaahay muxuu noogu yeelay adduunka waa ku fara dhuudhuubannahay wakhtiga adduunka waa laakiin aakhiradiinni maxaan u halmaansannahay wakhtigii adduunka waa masraca lilaakhira waa la abuuranayaa wakhtigan ilaahay wuxuu kuu siiyey inaad beeratid inaadan sun beeranin fadhi kudirriyada waa sun soo waxaad garti maaha meelaha makhaayadaha shiishooyinka meelaha gaxwooyinka meelaha bilaa macnaha tamashrayntii dalxiiska waa sun inaad beeratid lama rabo waa wakhtigoo aad dayacday maxaad u luminaysaa maad beeratid caafimaad maad beeratid aad aakhira goosatide boorsooyinkii waa kaa horeeyaan wuxuu yidhi fasafaru aakhira fasafaru alaakhirati abcadu mima tusaafiruun ya ilaahay baanu ku dhaariyee maanta soomaalida muslimiinta ka soke khaasatan soomaalida haddaad aragtid dad badan oo sheekaysanaya laba odayoo meel wada fadhida yacnii soomaalinimo inaad ku tuhuntid inay muslimiin yihiin ilaa gaalo nuguma jirtee waa laga yaabaa laakiin qol kale hadda ahaan lehenoo isku dhex jirta lama garteen muslimiin inay yihiin iyo in kale maxaa wacay afkooda kama soo baxaysa ilaahay oo laisxusuusiyo ilaahay oo lagu xirmo aakhira macaadkeenii gurigeenii runta ahaa ma laga yaaba in laisxusuusiyo mana aragno aawe waa abu dardaa ma sameeyey isaga qudhiisa mise saxaabadunbuu la dardaarmayaa abadan saxaabada kama suuro gasho in ay yidhaahaan hadal ayan samaynaynin iyaga maxaa wacay waxay ku camalfalayaan ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun bal ficilkay ka hormarin jireen hadalka ficilkay ka hormarin jireen waa kan isagoo dhahaya dadkii asxaabtiisii buu nacay wuu ka dhex baxay wuxuu iska aadaa dhinaca iyo xabaalaha qubuurta halkaasuu inta badan wakhtigiisa ku dhumiyaa marka la weydiiyo oo la yidhi abudardaa maxaad xabaalaha ka samaysaa dadkaagii aad uga haajirtay aad uga tegaysaa aad u dheehi la'dahay aad u weheshan la'dahay wuxuu yidhi ajlisu ilaa qawmin yudakiruunii macaadii wإida qumtu falaa ykhtaabuunii radia allaahu canhu waxaan la fariisanayaa oo aan asxaabtayda ka doorbidayaa qowm ixusuusinaaya gurigaygii runta ahaa ma xusuusisaa ilaahay baa idinku dhaariye walaalihiin gurigoodii ma xusuusisaan markaad sheekaysanaysaan gabadhu walaasheed ma xusuusisaa gurigeedii runta ahaa mise guri adduunyaa la dhisaa guriga iyo waxyaabaha yaala cafishka yaalaa laga sheekaystaa dahabkan iyo waxyaabaha laysku xardhaayaa laga sheekaystaa ma adduunyay xusuusisaa mise aakhiro ma ku xirtaa addoonta ilaahay ilaaheeda ma ku xirtaa gurigeedii ma ku xirtaa ajlisu ilaa qawmin yudakiruunii macaadii waxaan la fariisanayaa qoom ixusuusinaaya gurigaygii runta ahaa iiga sheekaynaaya aakhiro iiga sheekaynaaya qabrigii iiga sheekaynaaya marka aan dhinto halka aan tegayo ixusuusinaaya igu xiraaya allah subxaanahu wa tacaala waidaa qumtu falaa yakhtaabuunii haddii aan kaco oo aan ka soo tagana aanan gadaashayda iga xamanaynin aan i cunaynin allah cagsii marka saxaabada adduunka maxaa waaye dadka walaalaha ikhwada maanta waa la sheekaysanaya ha u malaynina dadkan fadhi ku-diriryada afka ka uburinaya oo meesha ku jactaday wejigu madoobaaday wakhtigoodii cunay ha u malaynina inay heshiis yihiin meeshana waa ku dagaal way ku diriraan wakhtigaa dhumintiisa saddex saac afar saac markay tagaan oy kala tagaana kuwa ka kalu cunaa caadatan sidaasoo kale kan marka cagsi waay wuxuu yidhi aakhira ay xusuusinayaan haddaan baxana waa aamusan yihiin anigoo khushuucsan ilaahay ku xiran oo ma aragtaa ku jira badka leh ayaan ka soo tagaa ima xamanaayaan marka kuwan maxay ii taraayaan ma laba saaxiiboo laisku doorsadaa maya kuwaasaa fiican wakhtigiisa fiiri siduu uga faa'iidaysanaayo ninkan wakhtigu kaa dhuminayaa saaxiib waxaa ugu wanaagsan saaxiib marka aad aragtid aad xusuusanaysid ilaahay aakhiro qabrigii aad xusuusanaysid saaxiib kugu xiraya ilaahay kuu sheegaya noloshaada waxay tahay xaqiiqada saaxiibna waxaa ugu xun ninka xataa markaad aakhiro aad ku jirtid oo aad ilaahay ku xiran tahay oo aad haysid cibaadada ma allaale markaa aragtidba aad dhigaysid oo aad ilaawaysid oo ma aragtaa ilaahay ku ilowsiinaayo iyo diintaadii aakhiradaadii asxaabtu isku mid maaha marka waa inaad aragtaan aad kala doorataan caqliga ilaahay wuxuu ku siiyey inaad ku fikirtid wakhtigaaga qiimi waayo waa kuu qaali noloshaan marka maxaa la rabaa ilaahay cimrigu muxuu noo siiye inaan ku sahay qaadanno boorsooyinka inaan buuxsanno afar iyo labaatanka saac annaguna ilaalinayaa jirkeenay ka go'an tahay xubnaheenna maalin walba waxay waxbaa kaa tegaya qayb jirkaaga ka mida tegaysa mana ogid adigii marka wakhtigan maalinta qiyaamaha waa lagaa xisaabinayaa sahay baad u baahan tahay aakhiro daar kuuma jirto guri kuuma jira aakhiro guriga inta aad ku samaysatid wakhtigaad ku dhisan lahaydna waa lagu siiyey sidaad arki doontaan ilaahay bilashkuuma qabsanaayo qof qiimi badan baa tahay wakhtigii wuu ku siiyey wakhtigaa lagu siiya waa inaa uga faa'iidaysataa guryaha aakhiraad ku dhisataan tasawad liladii laa budda minhu faina almowta miiqaat اlcibaad atardaa atardaa ya miskiin atardaa an takuna rafiiqa qowmi lahm zaadun waanta bigayri zaad arrinta lagama maarmaanka ah waa aakhiro waa qabrigii u sahay qaado fa ina almowta miiqaatu alcibaad halka yoolku uu yahay ballantu tahay qof walbaa uu tegayaa waa miicaad waa mawd weeyaan qiimii markii lagu siiyey wakhti lagu siiyey bilaashi laguma siinin waa mawd baa ka dambeeya wakhtigaagu waa xadidan yahay afar bilood uurka hooyadaa markaad ku jirtay ayaa lagu siiyey waa laguu xadidi taamka wakhti baa lagu siiyey wakhtigaas inaad ka faa'iidaysatid aad ku sahay qaadatid baa la rabaa ma aha inaad lumisid ifsaad bayna annaas inaad ku lumisid ma aha bilaa macno inuu kugu maro ma aha waa wada cirraysanay annagoo dhan waa wada baaba'nay xubnihii baana dabcay waa soo godannay sariiran ku soconnaa qabri baan ku soconnaa wakhtigeenna maxaan u luminay maxaa wakhtiga aawey aakhiro aawey atrضىa an takuna rafiiqa qawmin lahum zaadun wa anta bigayri zaad miskiin raalli miyaad ka tahay inaad la safartid oo aad aakhiro la aadid dad sahays badan sita oo wakhtigoodii ka faa'iidaystay oo wata boorsooyinka u buuxaan colobtii zabiibkii oodkicii maxaa yidhahdaa keegii cabbitaankii adduunyadu ay isugu qufilan tahay oo aakhiro u socda soo shaqaystay taymkoodii ka faa'iidaystay caafimaad abuurtay inaad la safartid adigoo aanan waxba sidanin sahay la'aan caqliyan xataa mantiqiyan marka la fiiriyo adduunka markaad safraysaan ilaahay baa idinku dhaariye waxaad la safartaan boorsooyin waa la buuxbuuxiyaa dhar iska dhaaf dahab iska dhaaf maxaa yidhaahdaayey wax la cuno waxla waa la buuxiyaa kharash oo dhan baa la geliyaa sahayda waa intee waa magaalo saddex saac loo soconaya afar saac loo soconaya war safarkan dherarka badan oo aad safraysid weliba safarka adduunyo waa safar wax laysa siinaaya sahay la'aan haddaad baabuurka la raacdid qof walaalkaa ah waxa waaye waa biyo ku siinaya shah baa lagu siinaya diyaaradaha waa kuwaana service waa laisu adeegaa uma baahnid inaad wax soo qaadatid waa adduunyo waa safarkii wax laysa siinaayey ayaa wax badan aad kharash garaynaysaa laakiin safarka aakhiro waxba laysma siinaayo wallaahi haddii baska aakhiro lagu aadaayo waa taqaanaa baska aakhiro lagu aadaya waxaa la yidhaahdaa almowt mowt baa aakhiro lagu aadaa diyaarad ma aado gaari ma aado tareen ma aado aakhiro wax ku geynaya waxaa la yidhaahdaa mowt mowtkaas markuu hoonku kuu soo yeeriyo oo uu iriddu kuu soo istaago darawalkana waxaa ka ah malakulmowt isagaa wada cid kale looma ogolo inuu wado gaarigaa gaarigu waa mowt ninka wado waa malakulmowt magaciisa waxaa la yidhaahdaa kullu nafsin daa'iqat lmowt hoonka maalinku kuu soo yeeriyo ma jirto waxbaan qaadanaya waxbaan samaysanaya waxbaan kana samaysanaya haddii safarkaa hooyadaa kula saaran tahay oo adduunku kuugu jecel ma laga yaaba inay koob biyo ah ku dhadhansiisa yacani waa sunno rabbaani ah waa caado uu leeyahay safarka aakhiro kan kula socdaa wiilka haddii aabbihii ay wada dhintaan oo ay baskaa wada raacaan ma laga yaabo aabbaha wiilka inuu wax siiyo wiilkan aabbaha qof walbaa wixii uu samaystay isaga keliya sii sahay qaadanayo oo sii cunaaya safarkii marka sidaa ahaa ee aan wax waxlaysa siinaynin waa khaafiliin baan ka nahay uma sahay qaadanayna kii adduunkee dhowaa oo aabad iska gaajaysanaan kartid oo ma aragtaa haddii aadan waxba qaadanin wax lagu siinaaya diyaaradda ama tareenka dhexdeeda wax lagaa siinaaya tiina borsooyinka yani fiiri cagsiga ayib an ibn اlqayim اljawsi ibn اlqayim raximah اllah wuxuu leeyahay idaacaة اlwaqti ashaddu min almowt wakhtigan aan numinayna afar labaatanka saac wuxuu leeyahay wuxuu ka daran yahay saacad aad dhumisid mawt inaad dhimatid saacad intaad dhumin lahayd waxaa kaaga khayr badan dhulka hoostiisa in aad geshid misleedihiin dhulka hoostiisaa kaaga khayr badan saacad cimrigaaga ka mida intaad dhumin lahayd wuxuu ku cilaynayaa oo uu leeyahay wuxuu leeyahay liأna idaacaة اlwaqti yaqطacuka can اllahi wاdaari اlآakhira wakhtiga oo aad dhumisid oo aad beerdarraysid oo aad bele iyo balaayo aad ku dhumisid wuxuu kaa goynayaa ilaahay iyo aakhiro aakhiruu kaa jaraayaa ilaahuu kaa jaraayaa haddaad aakhiro ka goodi ilaaha ka goodid yaad la xiriiraysaa mataqaanaa dee shaydaan baad la xiriiraysaa dadkan wakhtiga dhuminaya afar iyo labaatanka saac way ka go'an yihiin ilaahay hadday ku xirnaan lahaayeen sida abudardaa bay ooyn lahaayeen wakhtigooday ka faa'iidaysan lahaayeen sida ibni mascuud bay dhihi lahaayeen waxaan kama shallaynin maalin sidaan uga shallaayay maalin dhaafi oo aanan ka faa'iidaysanin way ogaan lahaayeen qiimiga laakiin maxaa meeshaa u sababay ilaahay iyo aakhiray ka go'een marka idaacatlwaqti wuxuu kaa goynayaa maxay ilaahay iyo aakhira inaad ku xirnaatid laakiin mowtka waa kan walmowtu yaqtacuka can اddunya wa ahlihi laakiin mowdka haddii aad dhimatid muxuu kaa jarayaa ma aakhiru kaa goynaya ilaahay maya wuxuu kaa goynayaa adduunkan xaqiirka ah iyo ehelkiisii oo ilaahay kaa hoosaasiiyey unbuu kaa goynaya wax faa'iida maleh marka yaa daran inaad ilaahay iyo daarta aakhira aad ka goodid mise waxaa daran inaad adduunka iyo ehelkiisii ka go'did tee lagu qataa aan ka go'o adduunka iyo ehelkiisa intaan ka go' ilaaha ilaahay iyo aakhiro marka qiimatulwaqti waa kaasaa saasay u ogaayeen dadkii hore qiimaha uu leeyahay wakhtiga ilahay baanu ku dhaariye weligiin midkeenna weligiin intuu fariistay keligii guri intuu isku xiray meel haadiyoo deggan fariistay isweydiiyey maxaa laguu abuuray maxaa laguu sameeyey hadafka noloshaadan waa maxay waad nooshahay waad socotaa waad seexanaysaa waad nooshahay waad cunaysaa oo waa kan waad shaqaynaysaa hadafka waa maxay aad lagaa leeyahay yaa isweydiiyey maxaa lagu abuuray ma waxaa lagu abuuray inaad noolaatid oo aad wax iska cuntidun sida annaga aan samayna kulligeena waxaan leenahay maya sidaa nalooma abuurin laakiin ficilkeena sidaasaa naloo abuuray wakhtiga kama faa'iidaysanayo qofkii waagaa u baryahay horta maalinkiina dhallinyaradiina inta badan maalinkiina waa u habeen habeenkiina waa u maalin anigoo halkan garan maye afrikaan aqaanaa maalinkii oo dhanna waa la jiifaa waa wakhtigii la yidhi socda oo shaqaysta habeenkiina waa ka oo nasta la yidhi oo degana waa u maalinoo way shaqaystaan waa cagsi haddaad weydiisid waxay ku leeyihiin maya inaan noolaano nalooma inaan wax cunno u nalooma abuurin oo aan noolaano waxaa naloo abuuray cibaado cibaadadiina lama hayo bilcagsi waxaan idin idhi ilaahay wuxuu noo yeelay uurka hooyadeenna markaan ka soo baxnay annagoon waxba aqoonin dhaguu noo yeelay maqal wuxuu noo yeelay aragti wuxuu noo yeelay laab wixii naloo sameeyey inaan ka faa'iidaysano oo aan ku shukrino oo aan wadiifadii naloogu sameeyey aan ku samayno waa ka tagnay oo aan wakhtigeena dee kaga faa'iidaysanno maxaa waay wakhtigaa markaad ka faa'iidaysanaysid waa inaad wasiilooyinkii o dhan haysataa dhegaha looga faa'idaysanayaa aragtida looga faa'idaysanayaa xubnihii looga faa'idaysan lahaa wakhtiga ilaahay baa ku siiyey cibaadayso waa ka faa'idaysan weyne maxaan samayna yaan la mid noqonnay xubnaha marka waxaan idin iri qiimi baad leedihiin ilaahay wakhtiga waxaa uu idin siiyey wuxuu xubnahan idin siiyey laakiin haddii xubnihii iyo qiimigii ilaahay uu idin siiyey iyo siduu ilaahay noo weyneeyey haddaan u weynayn weyno weynaynta ilaahay la weynaynayana waa xubnaha wadiifadii loogu talagalay iyo waddadii loogu talagalay inaan ku fulino weeyaan oo aan alxamdu lilaahi dhahna haddaan yeeli weyno masiirkeenu wuxuu noqonayaa wax yacni aan la hubin maahee jahannamuu noqonayaa waa arrin go'an weeyaan ilaahay baa noo sheegay dad noocaas oo kale ah ilaahay wuxuu leeyahay walaqad dara'naa lijahannam kaiira min aljinni waalinsi jahannama wax kale looma samaynin in badanoo jinnigii insiga ka mid mida eh, insiga annaga weyn soo maaha ayaa loo sameeyey oo way loogu sameeyey dadka iyagaa sifooyinkooda waa maxay si aan uga fogaanno lahum quluubun laa yacqiluuna biha qalbiyaal baa ilaahay u yeelay oo uu ku manaystay wax kamana ayan iibsanin biduuni muqaabil ayuu siiyey laakiin wixii loogu talagalay inay ku weeleeyaan way ku weelayn waayeen way ku shaqaysan waayeen midna ogaada xubnaha lagu siiyey adigaa la rabaa inaad ku shaqaysatid haddaad adigu ku shaqaysan waysid ninkii ragga ahaa baa ku shaqaysanaya waa la hubaa waa xaqiiqo shaydaan baa ku shaqaysanaaya hadhowna adigaa lagaa xisaabinayaa kumana aadan shaqaysanin isagaa ku shaqaystay hadhowna xisaabta adiga waayo isaga maaha wuu kaaga baxaaya ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa lahum quluub laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha indhaan u yeellay inay khayrka ku arkaan wax wanaagsan ku arkaan laakiin waxba waa ku arki waayeen xaqii way ku arki waayeen walahum aadaanun laa yasmacuuna biha dhigaan u yeellay waa kuwanaa dherarka badanoo geesaha ka taagan laakiin waxba waa ku maqli la'yihiin bimacnaa waxbay ku maqlayaan laakiin khayrkay ku maqli la'yihiin dhegayna maxay dhegaystaan maanta ilaahayna ku dhaarshee khaasatan haweenkeena raallina ahaada maxay ku dhegaystaan lugaha inta laysa saarto allah hiblaayo maxay tiri hiblaayo muxuu yiri bal iyo waran maanta maxaa la sheegay qiila wa qaala raggina waa kuwasaa idinkama liidin annagana waa ku jirnaa waa loo wada dhan yahay laakiin hawsha haweenkii khaas u ahayd walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ilah baan ku dhaarshiyay dadkaas maxaa ku tilmaami lahaydeen qalbigii ilaahay ku siiyey dhegihii maqalkii wax lagu faa'iidaysan lahaa haddaan ka faa'iidaysan weyne maxaan nahay annaga sifadeenna waa maxay ulaa'ika kal ancaam waa bahaa'im oo kale weeyaan kuwaah adiga isbadi soomaa in sidaa lagu yidhaahdo aniga ma aha waa allah ilaahay ku yaqaanaa saa ku dhahaya bahaa'im astakfir اllah bal waaba ka daran yihiin bal hum adal wa ulaa'ika hum اlghaafiluun wayba ka sii baadiyaysan yihiin geelii lo'dii arigii waaba ka sii baadiyaysan yihiin xaggay ka sii jiraan ilahay baa ku dhaarshay bal fiiri ma ogoshaa in lagu yidhaahdaa geel baa kaa caqli badan loo baa kaa caqli badan sacaa ayaa kaa caqli badan ma ogolid laakiin sifadeenni baa sidaa noqotay haddaan ka faa'iidaysan weyno xubnaha oo aan wakhtigeena daryeeli weyno sababta aan uga baadiyaysannahay xoolaha waa maxay haddaan wakhtiga dayacno aan xubnahan dayacna waxa weeyaan iyaga takaaliif lama saarin waxaa loo keenay inay cunaan oo cabbaan oo annagaa ku intifaaceena laakiin annaga sidaana looma abuurin hadaf buu ilaahay naga lahaa hadafkii baan dayacnay takaaliif baa nala saaray caqligaan uga duwannahay annaga annagana caqligii waa ka faa'iidaysan weyne sida xoolihii oo kale ayib qofka marka insaanka ah haddii noloshiisu ay noqoto inuu un subxi soo kaco markay gaajooto calooshana ay marato oo ay kululaato uu makhaayadda aado wax cun uu ku rido wax la cuniyo wax la cabo markuu daalana uu iska seexdo marka uu xoogo enerji u qaatan uu fadho ku dirir iyo balaayi iyo wakhti dhumin iyo uu aado bimacnaa waxa waaye ciqaab adag baa ku soo arooray khali baalikum iska ilaaliya sifooyinkaas muslimiinta ma laha mu'miniintana ma laha gaaladaa iska leh ilaahay wuxuu leeyahay darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamal fasawfa yaclamuun iska daa kuwaa iyaga ah saddex iyo labaatan sano uu ku dhabarjabaya rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi sida dadka wakhtigooda ay uga faa'iidaysan lahaayeen iyo inay aakhiro iyo ilaahooda uu ku xiro qaar baa la keri waayey sida maanta annagana loo kari la'yahay wuxuu yidhi darhum ya'kuluu iska dhaaf kuwaan ha iska cuneene noloshoodii waxay noqotay inay wax cunaan lacagtay raadinayaan inay wax ku cunaan gabadhu lacagta ay hesho jirkeedii inay geliso wax kale kama fikiraysaa afar iyo labaatan saac waxay ka fikiraysaa wax walboo ay shaqayso waxa ay hayso inay jirkeeda geliso haddaynay hayn inay meel walbo ay wax ka helayso ay aado oo ay jirkeeda geliso ninkana waa la mid wax walboo aan qof ku khasisa qofka kalena waa la mid zawjayn marka waxaan galnay wadiifo aynaan lahayn insaanku waa saddex insaanku waa ruux iyo jir iyo camal mid adigaa iska leh waa kan aan ka hadlayna maanta oo wakhtiga ilaahay uu noo siiyey inaan uga faa'iidaysanno loogu talagalay wakhtiga weeyaan iyo camalka qaybta labaadna waxa waaye jirhkiisa camalka adiga iskale ha dayicin wakhtigan ilaahay ku siiyey camal badan qaado sahay badan qaado uga faa'iidayso cimri baa ilaahay ku siiyey waa diiday wakhtigaagii waxaad uga faa'iidaysatay jirkaaga iyo labiskaaga iyo dharkaaga iyo adduunyadii oo la dhiso waxaasaa wakhtigii uga faa'iidaysatay soo maaha waa wakhtigii camalka aakhiru kugu xiri lahaa wakhtigaagii wixii aad ku dhumisay oo jirkii adduunyada ahaa waxaa iska leh aboor addoon baa tahay aan caqli lahayn oo u shaqaynaaya addoon kale aboor baad u shaqaynaysaa nafta marka lagaa qaado oo jirka lagu geliyo la seexiyo dhulka qabriga iilka godka mugdiga ah oo qof walbaaba uu galayo waxaa ku farxaya aboor jirkaagan weyn ee buuran ee quruxda badan ee daawooyinkii adduunkii oo dhan dhammeeyey kosmetigii make ab ka dhameeyey oo wixii oo dhan aad kharash gelisay oo aad lahayd nin baad u gelisay iyagaa habeenka ugu horreeyaba googoosanaaya lixdan sanaad wax tacbaysay jirkaagaad gelisay adduunyo hadduu adduunyo noqdona waad ka tagtay qofka markuu dhimanaya laba musiibaa ku dhacda oo ah lixdan sano waxaad tacbaysay adigoo arkaayaa lagaa qabanayaa giddigeenna waa is ognoho adduunkan daara ka badinay annagoo laba sac noolaanaynaan waxaan weligeed eh, maaragtaa baabi'aynin aan dhisnay boosaasa guri ka dhis qaahiro guri ka dhis caluula guri ka dhis qardho mid kale ka dhis kenya etoobiya mid ka dhis kumana noolaanayno waa kaasaa yurub baan kaga nool lahay guri eh, ciriiri ah laba mitir ah oo weliba laba kun saddex kun aan ka bixinna wixii aan dhisna fiiri kuma intifaacayna annagaa ku nool qaahiro guryaha aan deggannahay idinkaa iska leh annagaa ku raaxaysanayna mana dhisanin annaga idinkii dhistay waa kuwaasa kidaad ku nooshihiin ayib raalliga ahaada haddaan idinla kaftamaya ah, iyo guryaha naga saarine eh, marka adduunka labada musiibee qofka ku dhacaya waa maxay wixii aad lahayd xiniinye xoole ee adduunka aad saartay adigoo arkaaya lagaa dhex saarayaa ma waxbaad ka qaadan abadan waxaad ka qaadani maracad iyo suuf meelaha manfadkaa la gelinaaya waa khasaaro laakiin ma lagaaga harayaa sidaa maya xisaabtoodiina waa korkaaga mana aadan intifaacin xisaab baa ku sugaysa waa dhibi rafaad wakhtiga marka waa halis darhum yaakuluu wayatamatacuu ha cunaana iska daa kuwan way noo tahay ha raaxaystaana ha tamashileeyaana ha dalxiisaana yah xaflooyinka oo maaragta lagu kharash gareeya baybayda ah soo sagootinta ee maaragtaayey imisa imisa lacagaa la lumiyaa oo aakhiro kugu xiri lahaa wa yulhihim alamal ha madadaaliya amal iyo dadiilada markaad weynaatid xijaab qaadanaysaa oo aad salaad tukanaysaa oo aad cibaado badan samaysanaysaa dhalinyaraa tahay iska mushaax fa sawfa yaclamuun oo markaad dhimanaysaa ogtahay adugu way ogaan doonaan baa la yidhi sifooyinka marka gaaladaas kale annagaa qaadanay طيب noloshaada marka waxaa lagaa rabaa inta aad nooshahay adduunkan inaad ku dhaaftid basma raad inaad ku dhaaftidaa lagaa doonayaa ilahay baan idinku dhaariyey maxaa raad oo naga haraaya waari maysida war ha kaa haro maxaa naga haraaya ilahay baan idinku dhaariyey annaga dadkii hore raadadkoodii waa la yaqaanaa oo haray waxaan ka sheekaynaya waa raadadka ibni mascuud saxaabada waaye dadkii wakhtigooda ka faa'iidaystay raadkoodii waa kan maantaa la hayaa wili waxaa u socda cibaada u socota kullamaa waxay sheegeen aan sii gudbina waa u socotaa kullamaa buug lagu qoro waa isna wuu jiifaa oo wixii ma samaynaaya laakiin waa u socotaa raad aathaar hay adigu raad ma ka tagtay raad bimacnaa markaad dhimatid kaa hara oo lagaa sheego oo ajarkoodu kuu socdo raad ma ka tagna ilaah baanu ku dhaariyee mise waxaa nahay sida shaacirkii yidhi qad maata qawmun wamaa maatat makaarimuhum wacaasha qawmun wahum fi nnaasi amwaat fiiri laba sinfi waayo adduunkana waa sidaa sida aakhiro fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciiri loo yidhi oo waa maxay waxaa la yidhi qad maata qawmun qad maata qawmun qowm baa dhintay oo adduunka ka tegey oo wakhti hore ilaahay oobsaday wamaa maatat makaarimuhum iyagii unbaa tegi jir ahaan laakiin raad baa ka haray raadkoodii makaarimtoodii waa kuwaana maanta aan ka sheekaynayna dhexdeenay ku nool yihiin oo aan isaga sheekaynaynaa si iyagoo na dhex jooga waa kuwaana mar walbaba waaninaya wa caasha qowmun wahum fi nnaasi amwaat qoomna waa annagoo kaleo waa ka way nool yihiin dadkii bay ku dhex jiraan oo waa kan laakiin dadka dhexdooda meyd bay ku yihiin aathaar ma laha bimacnaa waa maxay noloshooda hadaf ma laha wuu iska nool yahay subax buu soo kacaa gabalkaa u dhaca wakhtigii bil sanad oo toban sana labaatan sana waxba kama ogo wixii dhaafay meeluu ka yimid iyo meel u socdo ma yaqaana hawadiisaa uu ilaah ah dadka labay u kala baxeen dad nool nool dad dhintay oo nool dadka dhexdooda ku nool iyo dadka dad ku nool dadka dhexdooda laakiin amwaad ah jirka un bay ka nool yihiin qalbi ma leh nololna ma laha waa baaba labada sinfi keenahay marka annaga ha ay dhihin sinfiga labaadan ah khatar waayo ayib wakhtigaan aad arkaysaan giddigiin waxaad yaqiinsan tihiin in la dhimanaayo kullu nafsin daa'iqat اlmowt laakiin haddaad aaminsan tahay in la dhimanaayo waa inaad ogaataa maa bacda almowt war dhimashadan maxaa ka dambeeya waa la dhimanayaa sheekhii baa la aasay cali baa la aasay janaasadaa lagu tukanayaa waa ka gabadhii way socotaa aabbo hooyo uwa ilmihii male tage maalin ba waxbaa lasii sagootayaa annagoo arkeena carradii lagu rogaa war maxaa ka dambeeya maalinta horaa la ooynayaa meeshaa laga sii miisaayaa war waa ogsoonnahay in la dhimanayo laakiin maxaa ka dambeeya bimacnaa mowdka inaloo sheegaayo waxaa la rabaa haddaad yaqiinsan tahay mowd waxaa laasim ah waxa ka dambeeya inaa u camalfashid lama soo noqonayo waxa ka dambeeya waa inaa u camal fashaa qabriga aad u camal fashaa mar allaala marka ilaahay hortiisa aad tagtid ila rasuulku wuxuu leeyahay laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac maalinkii baa kula hadlay dhagaad ka furaysatay cabdullaahi bni mascuud baa kula hadlay waad ka furaysatay abudarda baa kula hadlay waadka wixii o dhan culimmadu waad ka furaysatay soo maaha waa la dhimanayaa aakhiraa la wada tegayaa meesha aad taagan tahay cagaha ka qaadi maysid ilaa lagu weydiiyo afar su'aal can cumurihi fii ma afnaah wa can shabaabihi fii ma ablaah cumriga qofku wuxuu ku dhammeeyey afartan sano maxaad ku dhammaysaa lagaa rabaa maalmihii baa ku sugaaya iga faa'iidaysu waa kuu ku dhahayay aakhiruu kugu sugaayaa waa lagu weydiinaya camalka cumrigaagii maxaa ku dhammaysay waxaa lagu weydiinayaa shabaabnimadaada dhallinyarada maxaa ku dhammaysay waay shabaabnimada laisu weydiinayaa shabaabnimada waa quwa xoog uu ka horeeyo daciif uu ka dambeeyo daciif ilaahay wuxuu leeyahay daciif baad ahaydeen daciifnimadii kadibna xoog baa lidin yeelay xoogga gadaashiina dacfa iyo shay baa idiin imaanaysa xagga daciif baa ka jiroo tabarla'aan iyo awood la'aan odaymo qofka markuu noqdo indhihii dhegihii ima xubnihii oo dhan baa lagaa qaadanayaa in yar lagaaga siibaaya dee marka horena ciyaali waxbaa tahay quwa xoog waxaad leedahay oo aad wakhtigaaga kaga faa'iidaysan kartaa waa maxay dhallinyarada inta aad tahay waana wakhti xadidan cimrigaagoo xadidan shabaabnimadaadioo xadidan wixii o dhan waa lagu sii a uga faa'iidaysan lahayd maxaa u dayacaysaan marka wax walba haddaan diidno soo ururiyo insaanka waxa waaye nimco la siiyey haddii nimcadii uu ka faa'iidaysan waayo maxaa u dambaynaya shalay baa u dambaynaysa sariir baa marka la fuulayaa qof walba taa ha ogaado sariir baa la fuulayaa ama xoog lahow bere qaadqaad jiim ahow saddex boqoloo baawn ahaw murquhu haw kukugu kuusnaadaana funaano yaroo ma aragtaa kugu dheganaya bahal jiinisa qaado gabadhuna ma aragtaa dee yaa sariir baan kulligeena wada fuuleynaa xooggan iyo waxaas wax ma taraaya waad ogsoontihiin qofka markuu sariir fuulo qofkii murqaha waaweynaa isdaaxuurin jiray diida inuu ka faa'idaysta marka masaajidka looga yeeraya xaya cala asalaa xaya cala alfalaax kaalay wakhtigaaa ka faa'iidayso ilaahay uu dhawaaqayo kaalay liibaanta u imow khayrka u imow xooggii uu ku dardaraayay masaajidka uu dhagax ka furaysanayey nimcadii ilaahay lesii uu ku xadgudbaayey xooggii maanta waa kan isagoo saaran sariirta oo aanan dhaqaajin karin garbihii waaweynaa murqihii lugahu waaweynaa waa kuwan ah haye islaantii baa siinaysa qaado yaraa wax lagu siinayaa biyihii baa mari la'a halkaa jidiinka ah waxbuu qaadan la'yahay xubi wuu dhaqaajin laayahay indhihii wuu rogrogi laayahay war xooggii aaway xoogga wakhti walba kuuma furna inaad ku tasaruftid ilaahay wakhti buu kuu xadiday tasaruf aad leedahay adiga aad wax samaysan kartid waxna aad diidi kartid wax cuni kartid tukan kartid aad socon kartid wakhti buu ku siiyey ikhtiyaar wakhtigaa haddaad ka faa'iidaysan weydid wakhti aadan khiyaar lahayn baa imanayoo sariir lagu saaraayo ka hor wakhtiga aan khiyaarka aadan lahayn intuusan imaanin wakhtiga khiyaarka aa inaad ka faa'iidaysatid weeyaan hor maxaa qaaday waa kanaa qofkii oo calaa calaaya xataa ida jaaءa axadahum اlmowt qaala rabbi rjicuun mowtku markuu u yimaado sariirtii uu fuulo oo wixii culimmadu u sheegaysay oo dhan maaragtaa uu diidanaa xaqiiqatan uu u arko malagii xijaabkii laga qaado waaga markaasuu ku baryaayaa insaanku waa sidaa war dabkan ka carar ha ku gubanine kama cararaaya dhimbil markaa ku dhejisid markaasuu boodaaya xubnihii o dhan dhaqaaqaaya xaqiiqatan maanta markuu arko waa kaasaa wuu calacalaaya cadaabkii jannadii janno maanta ma helaayo waa cadaabkii saacadihii tad kale xumaantii macsida la samaynaya adduunka waa ogsoontihiinoo wakhtigii aad naxariista u baahneed ee kuugu darneed ayay ku holaalayaan oo waa maxay allaala marka sakaraadku uu ku haayo wax walboo macsiya salaaddii aad ka tegi jirtay soonkii beentii sabareedkii xumaantii fuxshigii wixii oo dhan duulaan iyagoo eh waxaa waaye meshii ku imaanayaan maskaxday kaasoo soo markaasaa soo xusuusanaysa laa ilaaha ila allah war maxaa igu dhacay adduunka ma ka tegay war ma sidan meeqa salaadaan ka tegay meeqaa soonaan ka tegay alla walaashay xoolihii aan ka dhacay isbaaradii guryihii aan dhacay aseedooyinkii war ilmahaygii ah! waxba ma taraayaan marka markaa iyada ah khalbaalku marka qaala rabbi irjicuun waa markuu calaacalaaya qofka iceli ilaahayow imisaan ku siinaa imisaad rabtaanoo idin siinaa saacad buu baryaayaa oo muxuu ku qaban karaa saacadaa lacallii acmalu saalixan fiihi ma taragta haddaan soo islaaxinayaa dadkii deymihaan soo gudaayaa dulmigiaan ka soo tegaayaa waa soo tukanayaa soonkii xajkii xoolihii wixii o dhanaan soo samey waa saacad war maanta sooma haysana wakhti caafimaad soo ilaahayna ma siinin soo waxaasoo dhan ma qaban karna wakhtigaas halkaasaa saacuu rabaa jacbur inuu wixii dhan ku wada qabto soo tegey oo dhan haddana annagoo degan tartiibteena wax walba ilaahayna siiye si nabadan u qaban karnaa gacmaheenay ku jiraan inaan ka faa'iidaysanno mar wuxuu leeyahay lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib in yar war ii kaadiya ha y kaxaynin aakhiro diyaar uma ihi faasadaqa wa akun min aلصaalixiin haddaan soo sadaqaysanayaa bangiyadii wixii buuxay waa soo kala dirhayaa khalbaalakum marka halis waayo markaasuu ku calaacalayaa ilaahay wuxuu leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wuu leeyahay yaaban yahay war soo idima cimri siinin wakhti ku filan soo laguma siinin siddeetan sanaa lagu siiyey hooyadeena sagaashan baa la siiyey wiilasheena afartan kontonaa la siiyey war miyaanan wax lagu samaysan karin miyaanan camal fiican beerta aakhiro miyaan lagu abuuran karin lixdan sano guri kama dhisan karna aakhiro miya waa maxay saacaddana calaa caleena wa jaa'akum annadiir culimmadiisoo idiinma imaanin kitaabkii iyo sunnadiisoo lidiinma sheegin aakhiro waxa jira soo lidiinma sheegin saacaddan inay imanayso adduunka laga tegayo aakhirana xisaab soo lidiinma sheegin Yeah. faduuquu famaa lilaalimiina min nasiir naxariis male dadka iyaga ah abaalkooda waa halkaa maxaa wacay bahaa-intan ka sii xunnahay marka iyada ah haddaan dayacno waktigeenna ilahay baa idinku dhaariyey ninkaa maanta calaacalaayee halkaasaa u calaacalaaya haddii ilaahay naxariisto oo uu celiyo celin mahayee ma kula tahay waxa uu ku calacalaayo waan soo sadaqaysanaya acmaal baan samaynayaa intaan ma u malaysaan inuu samayn lahaa abadan abadan walladii nafsii biyadih inaanu soo samayn lahayn maxaa wacay ilaahay baa noo sheegaaya walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la celin lahaa oo intaan u naxariisanno uu saacadduu baryayoo aanu siin lahayn meeshuu ka miisi lahaa baa layidhi waana xaqiiqo lidaalika saxaabadu waxay samayn jireen guribay waxay ka qodan jireen qabriba waxay ka qodan jireen gurigooda guriga meel ka mida ah, inta la qoto ayaa habeenkii marka la gaaro mara cadcad intuu xirto intuu godka gala ayuu iilka sii geli jiray markaasuu indhaha intuu iska xiru sidii isagoo xabaal ku jiro nafsaduu cabsiinayaa ma allaala markuu xabaashigalo wuxuu soo xusuusanayaa marka mugdigii wixii markuu arka aakhiradii iyo malagii iyo camashii iyo wixii uu samayn jiray takrifalkii iyo taqsiirkii wixii intuu soo xusuusto markaasuu wuxuu ogaanayaa inuu halaagsamay sidaan haddii uu ku dhinto markaasuu soo boodaayaa markaasuu leeyahay haye intaanay imaanin wakhti aan lagu soo celin doonin maanta waa lagu soo celiya ka faa'idaysa ninkii oo dhidibsan maradii intuu tuur weysadii salligii kitaabkii markaasuu camaashii samaynayaa sidaasaa marka loo baahan yahay waa maxayno toban daqiiqaba maana hadline ayib axadu saalixiina ayaa wuxuu leeyahay dad baa u arkay soomaali camal oo malaha meel iska fadhiyo wakhtigooda dayacaya markaasaa wuxuu yidhi laa tajlisuu faariqiin faina almowta yatlubkum war ka kaca meesha waa maxay meeshaas ka fadhidaan dan danla'aantan waa maxay waa maxay tufaahaadkan fadhi ku-dirirkan waa maxay waa laidin raadinayaa mowt baa idinku soo jira dadku insaanka ma oga marka war qofkan meesha fadhiya saaka intuu fariistay duhurkii ku gaaraya ama caawo oo dhan fadhiya ciyaarta iyo lahwiga iyo telefisyoonka iyo maaragta musalsalaadka waxaan in lagu raad joogo miyuunan ogayn mowtka idinma halmaansana idinku ha halmaamina ayib waxaan mar kusoo gebagabaynayaa walaalayaal cumar ibni cabdilcasiiz okay cumar ibni cabdilcasiiza wuxuu leeyahay yaa ahla addunya waa digniinta ugu dambaysay yaa ahla addunya inakum lam tukhlaquu ila fanaa ya bna aadam aw ya ahla addunya inakum lam tukhlaquu ila fanaa wainamaa khuliqtum lilabadi waalbaqaa wainamaa tunqaluuna bilmowti min daarin ilaa daar reer adduunyow annagu nala hadlayaa lidinma abuurin adduunyo fanaa lidinma abuurin ha ku talagelina inaad waaraysaan oo tanun aad joogaysaan yurub aad ku noolaanaysaan waxaa lidin abuuray lilabadi waalbaqaa aakhira lidin abuuray guri baad leedihiin intu waa daaru mamarin waalaakhiratu daaru maqar siduu cali bn abi taalib karama allahu wajaha uu yidhi adduunkan waa la soo wada maray nebiyullaahi aadan baa ugu horreeyey oo maray ambiyadii ka dambaysay rasuulkeena xabiibka ah soo maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waalidiinteena soo maray oo wada dhintay annagana waa mareynaa halkii ay mareen baan ku joognaa waa ka tegeenaa dad baan u dhaafeenaa war adduunkai aanu kedinin adduunkan waa laydinka qaadayaa waxaase laydinkaga qaadayaa bas iyo diyaarad maahane mowd baa laydinkaga qaadayaa waa baskaan idiin sheegaayey famaada qadamta lixayaatik su-aashaan ku gabagabaynaya waxa weeyaan noloshaada maxaad u qadimtay adduunku waad ka tegaysaa aakhire maxaad u hormarsatay qof walba taa ha ka fikiro hada wma kana min tawfiiqin famin allahi waxdah wma kana min khaطأin aw sahwin aw nisyaanin faminii wmin الshayطaan وأعوذ بالله أن أذكركم وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته